loo naxariisto waljaari dilqurba dariska qaraabanimadka u saaxiibka qaraabada ana ama kuu dhowna ha la wanaajiyo waljaari iljunubi dariska fog ama aan qaraabada ahayn ha la wanaajiyo wasaxiibi biljambi midka saaxiibka kuuga ah dhinaca iyo socodka ama safarka iyo dariskana ha la wanaajiyo wabni sabiili musaafirkana ha la wanaajiyo ama martida iyo wamaa malakad aymaanukum waxay gacantiinnu hanaatayna asna ha loo ixsaanfalo aayaddan marka aayatulxuquuqna baa la yidhaahdaa marka axkaam badan bay aayaddu ka hadashay xuquuqdu labaa loo kala jebinayayo xaqullaahi subxaanahu wa tacaala calaa cibaadihi oo lagu bilaabay wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an ayaa la yidhi oo ilaahay keligii in la caabudo oon loo shariig yeelin waa xaq ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay addoommihiisana uu ku leeyahay ruuxii ilaahay caabudu waaye ama u shariig yeelana haddee muslim ma aha jannana is arki mahayaan naar baa u waajibaysa taa waa dhammaatay dadkii kale meesha lagu sheega waa shan qaybood shan qaybood weeye waa waalidka iyo qaraabada iyo agoonta iyo masaakiinta iyo waxaa weye ibnu sabiilka iyo maamalkad aymaan shantaa qaybood wey waalidku asagu ilahay wuxuu dhaha loo xisaanfalo sababkuna waxaa weeye abaalka uu inagu leeyahay baan la gudi karin waana axadka sababba noogu ah inaan dunidaba nimaadno oo nicmada iyo khayrka haddaad haysataanba waalid baa sabab ah bacd allahi subxaanahu wa tacaala axadka kugu xaq badan wa bacda rasuulihi waa waalidki labada ku dhashay wey wabilwaalidayni ixsaana waa inaga soo maroon idhi meeshaas waxaa laisku waafaqay inuu go-an yahay ficilkii waaxsinuu bilwaalidayni ixsaanan wabidilqurba walyataama wاlmasaakiin kadib waalidka waxaa lagu xijiyey qaraabada qaraabadaa lagu xijiyey qaraabadaasi iyaguna waa in loo xisaanfaloo la wanaajiyo maxaa yeelay waatida alqurba xaqahu wاlmiskiin bal wadada qaarkoodba waxay leeyihiin ruuxa qariibka ee faqiirkan aan isku fillayn adugu haddaad wax ku dhaanto inaad biisho ood wax tarto waa waajib sida xanaabiladu iyo daahiriyadu ay ku tageen waalidkii marka laga hadloo qaraabadii laga hadlay waxaa loo soo gudbay dadkii bini ugu daciifsanaa yatiimkii iyo miskiinkii walyataama walmasaakiin waljaari qurba dariska qaraabada ah qaraabada ah, laba macno lagu fasiraa deriska xaggan waa deris xagganna waa qaraabadaada qole waxay dhaheen maya waa deris xagganna waxaa weeye waa muslim oo deriska dhow waxaa laga wada waana deris waa muslim qole waxay dhaheen maya deriska dhow maxay waa deris waana kuu dhow yahoo deris fog ma aha ila derisyadaa kale fogo mid baa dhowr guri idin dhaxaysa midna waaba guriga aduu baalka ku hayaa intaasoo macnaba salafku waa sheegaan waljaari iljunubi sidoo kale deriskii fogaa een qaraabada ahayd waa dariska laakiin qaraabo kulamo aho hadda dhaliya idinkama dhaxeeyo ama waljaari iljunubi waa dariskii kaa fogaa ee kaafirka ahaa waa daris qarku kugu hayaa gurigaada laakiin diin baa fogayso waa gaal marka jaarka junubka ama xagga qaraabanimu ku fog yahay ama xagga diin buu ku fog yaho muslim buusan ahayn ama xagga degankuu ku fog yahay intaaba asna waa la sheego macnihii wljaari dilqurba ku jira saddexda baa kaana ku jira wsaaxibi biljambina waa sidoo kale dhowr macnaa lagu fasiraa xaaskaada waa lagu fasiray ruuxa musaafirkaee kula socda ee safarka kuwa saaxiibadatiinna waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa ninka xadarkiiiyo markaad negidaha xataa saaxiibka kula ah wasaaxibi biljamb fi safari aw fi suxbati wاlxadari aw fi اlmucaasharati wالزawjiya intuba wuu soo gelaya intaasoo macnaba waa lagu fasiraa wabni sabiili socotada waxaana loo badan yahay in martida la yidhaahdo martida wabni sabiilku huna waa dayfka iyo martida loo jeedaa wadaadada qaarkood yidhaahdaan ismana diidayaan ninka ibnu sabiilka socotada ah haddee wuu ku martinaya dad buuna mudanaya marka waa isku macno wamaa malakat aymaanukum oo addoommadiiba ilaahay ka dardaarmay oo u xisaanfalana waa la yidhi bacdu slfna waxay leein aayaddu tacumu jamiica maa malakad yamiinuka min alxayawaanaati wاlbahaa'imi wاriqaab ilan lama kala qaadin wamaa malakat aymaanukum midigtiinnu waxay hanatay oo noola ah xoolahaadii baa soo gelin loo xisaanfalo xayawaanaadkii kale bini aadamkii gacantada soo gale addoommada ahaa intaba way soo gelayaan waynagii soo maray waxaa weeye darisku xaqiisu shareecadu meel adag bay ka istaagtay xadiidba waxaa ku yimid doodda ugu horaysee la qaado aakharo waxaa weeye laba deris laba deris baa oo dhib kala sheeganaya oo xaqoodii oo lagu xadgudbay sheeganaya ayaa doodaya awalu khasmayna yowma alqiyaamati jaaraan labada u horraysa doodaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala gartooda uu qaadayo waa laba qofoo derisa marka dariska xaqiisa ha layska ilaaliyo ha layska dhowro aayaddan marka aayatulxuquuqa waa aragtaan xaq walba oo mudnaa in la xuso ama la tixgeliyo shareecadu meel bay saartay can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma wa caaisha radi allahu anha canha qaala waxay yidhaahdeen qaala rasuul lah sal lay wasalam maa zaala jibriilu jibriil muusan ka zuulin muusan daynin weeye dardaarankii iyo hadalkii iyo dhagaabintii muusan daynin maa zaala jibriilu jibriil muusan ka zuulin ma daynin yuusiinu dardaarmayo biljaari ay bilixsaani ila aljaar <clears throat> deriska in loo xisaanfalo aw biricaayati xuquuqi iljaar iyo in la ilaaliyo deriska xaqiisa xataa danantu ila aan maleeyoon isyidhi annahu sayuwariuhu wuu dhaxalsiin doonaa amuu isdhaxalsiiya oo yidhahdaa jibriil min allaahina ka keenaa xugum iyo tashriic ah derisku ha isdhalo oo derisnimada ha isku dhaxalo sidii dhalliyaha layskugu dhaxli jiray iyo nasabka ha laysku dhaxlo inuu yidhahdo aan ka baqi muttafaqun calayh وcan abi der radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam ya abaa dar abaa darow idaa طabakta maraqatan haddaad fuud iyo wax suugala aad kariso faakir maa'aha biyaheeda badi haddaad hilbo uun maalintaad hesho aad karsato biyaheeda badi faakir maa'aha watacaahad jiiraanaka dariskaadana ka warqab watacaahad jiiraanaka dariskaadana ka warqaboo ku ilnaq oo xaaladooda la soco oo sunuuntaa iyo sinjidhaabay soo raacayaane wax ka siiyaan yaan caruurta lagaa galaafane aduguna yaan lagu soo eegine gobonimadan haddi sidaasay keenaysaa wax hadduu soo kordho waa in dariskale la wadaago watacaahad ka warqab jirananka dariskaada rawaahu muslim baa wariyey <clears throat> axaadiis badan baa ku timid dembi ilaahay lagu caasiyo bacda shirki wa qatli nafsi dariskoo lagu xadgudbaayo yaa saddex ku ah ninbaa nabigu u yimid calayhi salaat wasalaam markaasuu nabi allow ilaahay dembi laga gala keebaa u weyn subanu wuxuu ku yidhi waa an tajcal lilaahi niddan wa huwa khalaqak waa in alla weynuhu ku abuuray aad u shariig yeesho oo dhigaal u samayso u dhigmo oo la baryo sida dadka awliyada baryo oo kale ah nabi allow maxaa ku xiga an taqtula waladaka makhaafata an yacama macak waxaa ku xiga in aad ilmahaada disho oo nolol duugto adoo biil iyo irsaaqad ka fikirahaya waa waxay jahliyadu samayn jireen xarutay leynhayeen walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaa qur ku garanaysaa ilmahaada inaad an taqtula waladaka makhaafata an yacama macak nabi allow maxaa ku xiga dambiga saddexaad inaad dariskaada wax ka xado ama haweenkaad u dabamartood ka sinaysataa ku xiga zinadii iyo sariqadii dembiga ahayd ee bannaanaha iyo shisheeye iyo dad kaa fog aad ka gelaysay waxaa toban jeer ka dembi weyn xumaha aad deriskaada kula dhaqaada ama sariqa ha noqoto ama zina ha noqoto ama dhib kale ha noqdo idan derisnimadu xuquudaasay leedahay xadiidkii basaar iyo kayrkiina waxaa ku yimid derisku waa saddex deris hal xaq leh iyo deris laba xaq kugu leh iyo deris saddex xaq leh dariska halka xaquula waxaa la yidhahdaa waa dnwaxaa nabigu ku tilmaay xadiidka asaga ah wa adnaahum mansilatan waa midka u daraja yaro waa axadka dariska kula ahee gurigaada ku xiga ama kuu dhow laakiin aan muslimka ahayn waa nin kaafira yahudi nasraani nimaan kugu diin ahayn oo kula daris ah xaquljiwaar buu kugu leeyahay waa in la dhowroo la ilaaliyo darisnimadkiisii diinka la jeclaysiyo weliba loo dadaalo suu muslimiintu ma ahaayeen oo waaga dambe laga yaabo inuu diinka islaamka soo gala oo sab ugu noqoto wax yar baa ilaahay barakaynaya shay yarood u qabatay ilaahay dartii iyo islaamka jacayl ku beer ninka qalbigiisa yaa ilaahay barakaynaya dariska labaad waa daris laba xaq kugu leh waana dariska muslimkaa ah, laakiin aan kula dhalanin xigaala aan ahay waa muslimnimo iyo darisnimo kugu leeyahay xaqi darisnimada iyo xaqi qaraabanimadka wljaari dilqurba oo kale weeye macnihii koobaadee numar haddii lagu fasiro deriska saddexaad waa maxay cafwan deriska labaad deriska labaad baan khaldaan filayaa deriska labaad waa muslim hee muslim aan qaraabadaad ahayn weeye laba xaq buu leeyahay oo xaqi muslimnimada iyo xaqi deriska saddexda xaqle waa maxay waa derisnimo iyo muslimnimo iyo qaraabanimo saddexdaasuu isku darsaday waa kula deris oo gaalkaba deriskula waa la jiray waa muslim oo muslimka deriskaadaa waa la qadarin jiray waana qariib iyo xigaalo way kula dhalaatay ama xagga reeado ama agga reeabto meeshu doonaa ka yimaado ama barikeenta ama buryakeenta wuuudoontaanba ku sheega marka xuquuqda waan la yska ilaaliyo idan deriska oo xaqiisi la siiyo la ilaaliyana waa awaab min cind baa laga helaya xadgudubkiisna waa idinka maqlaysa inuu nabigu ka dhigayba dembiga saddexaad oo ilahay lagu caasiyo inuu yahay wa fii riwaayatin lahu riwaay abi dar uu leeyahay wa fii riwaayatin lahu limuslimin riwaaya muslim uu leeyahay oo can abi darin ka timid qaala abu dar ina khaliilii aniga saaxiibkay sala اllah alay wasalam awsaani wuxuu ii dardaarmay oo uu yidhi idaa abakta maraqan haddaad fuud karisa ama suugo faakir maau biyihiisa kordhi maraq bilaashka badi wax badan buu tarayaa ndur waxaad eegtaa ahla beytin ahlu beyt eeg dad deriskaadaa ah fiiri weeye oo min jiiraanika deriskaadaa fa asibhum ka sii minha min almaraqati bimacruufin wax wanaagsan ka sii wey wax deris bixiyo derisna loo quuri karo ka bixi maxaa waxaan lagaa qaadanayn ayaguna aysan kaa mudnayn aduguna markaad bixiso lagu odhanaya hadawaasi dabadaadkuse wax ka yahay hala imanna wey meesha fa asibhum dariskii iyo ka asiibo ka sii ka gaadhsii minha min almaraqati aw ilmaa'i bimacruufin si wanaagsan ayagu ay qaadan karaan aduguna ku qabta ayaguna u qalma sii weeye curfiga iyo loo celinaya marka ayadaa an abi hurata radi allahu tacaala ilmaha yarka waxaad siinaysa iyo ninka weyn waxaad siin waa kala duwan yahay ninka caamayga ah iyo ninka culimmada waxaad u quuri way kala duwan yihiin ninka aan qaraabada ahayn iyo xigaaladu way kala duwan dadku maraatib bay leeyihiin maraatib meeqaan bay kala leeyihin idan wax adiga kaa goyn kara dariskan u cunami karaa lagaa rabaa intaad digsi weyn oo shan litir qaada karsato inaad sufur u taagto dariska suuragal maaha marka waa lagula yaabay وcan abi hurata radi allahu tacaala can ana الnabiya sal lay wslam qaala subanu wuxuu ihi wallaahi laa yumin allaan ku dhaartee ma rumaynin iimaan dhammaystiran ma laha wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin saddex jeer buu nabiga ku dhaaranaya oo leeyahy ilaahay baan ku dhaartay ninka iimaan ma laha alla ma rumaynin nabi alla waa kuma qiila waxaa la yidhi man yaa rasuul allah rasuulka ilah waa kuma ninkaad saa ugu dhaaratay inuusan iimaan lahayn ka aradan yahay diinta islaamka qaala subanu wuxuu idhi alladii midka wey laa ya'manu jaaruhu dariskiisu uusan ka nabadgelaynin uusan ka ammaan helaynin bawaa'iqahu sharkiisa iyo dhibaatadiisa jamcu baa'iqatin waana dhibaatada dhibaatada iyo iyo xadgudubka wey muttafaqun calayh wa fii riwaayatin limuslimin riwaaya muslimli waxaa ku yimi xadiidka ah laa yadkhulu ljannata jannada ma galo man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah ninkuusan ka nabadgelin dariskiisu dhibkiisa shidadiisa aan ka xaslanin dariskaha haddaad waxba taraynin ha kaa nabadgalo albawaa'iqu wuxuu idhi imaamku nawowi waa alghawaa'ilu jamcu haa'ilatin wاshuruur waa jamcu sharin waa sharka iyo dhibaatada iyo dhagarta wey daacad dariska u noqo daacad dariska u noqo waxaa tari karta tar gacantaadu ha gaadho waad ku baradhay waad ku barakoobi deriskaa kuu ducaynayo ducadaa laga aqbalayaa oo aakharaad ka badbaada doodiisa iyo iyo dhibkiisa haddaadan waxba tarayni marka dhibkaada ka xaslo laftirkeedaa sadaqa ah dhibkaada ka xaslo wa canhu can abi darin qaala wuxuu yidhi saxaabiga qaala rasuulu اllahi sal اllah alay wasalam ya nisaءa almuslimaati laa taxqiranna jaaratun lijaaratiha walow firsana shaatin ya nisaءa almuslimaat gabdhaha muslimaadka ohow dumarka muslimiinta ohow laa taxqiranna yaysan quudhsanin yaysan yaraysanin yaysan dhaliilsanin jaaratun gabadh darisa lijaarataha dariskeedii kale waxa macruufka heshsiinaysa ay u geynayso yaysan quudhsan yaysan saluugin yayn daraabin wey walow firsana shaatin neef adhi ah ricidhadii allah ka dhigay ama dhidhandhishii wax la cuna ma waa haayo wuxuu doonay wuxuu ahaadee wax bani aadan xoola ka dhigto ama xalquun hunguriah ama ruux la siiyo intuu doonmahaaday hadda waa la cunaaba lagu hadigaagtaaba la cunaa maxaad ka sheegi firsana shaatan iyo minjin neef adhe maxaad ka sheegaysa lugaha digaagta rateene ciddida leh farraaqyaha leh eed moodaysa qoryo tagtaagan ayaaba hadda la iibiyaa la dhoofiyaa oo la cunaa oy qaali kiila kiilo loo iibinaya marka waxaa weeye wax la daynaya ma jiro anu ma arag wadaad wadaad ree afmadow ahaa oon ugu tegay e, marib waadi bani cubayda waa ugu tegey ee wuxuu ii sheegay iyagoo badan intay tageen qolyaha yumaniina u tageen in lagu sooray hilib la siiyey waxaa ku jira sambab sambab iyo xaniiyihii orgiga wixii caadi inagu tuuri jireen u tuuri jiray haadda iyo soo garan maysaan haadi iyo qumbilaaga iyo cantalaaga coomaadiga saratoosiyaha reegaars maxay dhahaan baambow ya beryaro ma aha war bahalkan dheere leamyada arag baasha kolayga wata cantalaa baa la yidhahdaa coomaadi baa la yidhahdaa qumbulaa baa la yidhahdaa saratoosiyaa la yidhaahdaa baambowna waxaa reegaars baan ka barta ribaawan maxay dhahaan bambow waa khayr wey wixii un haad loo tuuri jiren aysan ku leexan jirin baaba laisku soorayaaba marka de see loo cuni idinku waad kibirsantihiin ma ogtahay neefku la qalo yaa wax yar oo urku jirta inoo xalliihi waa xuban xuban dumar weeye inta roonroonna raggaa la siiyaa hawlaha kao dhan iska tuuri jirayba meeshaas haadii dawacadu iyo la wareegi jire xisaabtibaabaa laisku sooraya marka lama quursado wey walow firsanashaa neef adhea dhilaandhishiiba allah ka dhigee dariskaadu waxaa weeye waxaad siin karta sii waxay soomaalidu ninku tabay kaama tegin caday aadna wax weyn buu yahay waxaad moodaysa ma aha aduu wax weyn baad inaad xusuusatay ood wuxuun la soo aaday buu ku farxaya odaygu inuusan u baahnayn baa laga yaabaa xageed ka timid bal qalinkan iska fiiri jeebkuu gelinaya wuxuu leeya maasha berri inuu bixiyaa laga yaaba ama markaaba laga qaado laakiin intaasaa xusidaasaa wax weyna xusuustaasaa wax weyna ayb nin baa leey hebelo maanta hanti baan qaybsannay meeshii wax lagu qaybsadayna waa wuxuu waa ku gaari waayo waa lagu qadiyey wuxuu dhi aan qadee ma laysoo qaaday haabaa la yidhi wuxuu hi waa igu dhan tahay meesha aan ku qaday laakiin mar la i sheegay buui meesha lagugu soo qaaday waa okay bu waxba igama maqno haddii wuxuu bata buu idhi waa la isiin lahaa xulquunkaa yaraaday inaan lagu tebin baa daran marka ninku taba kaama tegin wey yaa nisaء almuslimaat waynagii soo maray waa min idaafati اlmawsuufi ila الsifa cinda albasriyiina ma bannaano oo waxaa la qadarayaa mudaaf go-an baa la qadaraya ya nisaء aلطawaa'if اlmuslimaat baa la odhan bay basriyiintu yidhaahdaan ya nisaء aلطawaa'ifi almuslimaat dadka muslimiintaa dumarkoodiyo baa la odhanayaa qolyihii kuufiyiintana way bannaan tahay dhe way bannaantahay idaafatu اlmawsuufi ila sifatihi wakadalika idaafatu اlcaami ila khaasihi way bannaantahay wax dhibna ma laha kuufiyiinta warkooda inay ku dayan lanna alasla waa maxay waa cadamu الtaqdiir lanna alasla cadamu الtaqdiir wey laa taxqiranna yaysan quudhsan ha yaraysanin weeye intaad qadin lahayd wuxuun u taag wey jaaratun gabadh darisa lijaaratiha maa tuhdiihi wey laa taxqirna jaaratun lijaaratiha maa tuhdiihi waxay u hadiyaynayso yaysan quurhsanin walow firsana shaatin dhilaandhisha ricidhada dhilaansho sooma lama taqaanaan neefka arigu ku istaago labada raafi dhulka dhigto korkooda waxaa ku yaalla bahalla yanyanoo ciddiyo nooc kale ah ciddiyo khariban baa meeshaa ku yaalla kuwaas wixii ka hooseeya ayagana waa la yidhahdaa waxa ka hooseeya mar baa lagu idlaaqaa marka un qoobkaasaa loo jeedaa xaafi qoobkaa cidna wax kama daydo wey waa meeshu u liidatee neef xoolaah wax laga dayo wa maca daalika wixii adduunyada siinayso ha diidin wey maxaa yeele wax maalka la yidhaahdo tacriif ma laha shayga maalka la yidhaahdo tacriif iyo qeexid laisku waafaqsan yahe ma laha wاlmaalu cinda اlxanafiya waa kulu maa yantaficu bihi اlinsaan wax walbo aadame u dheefsado waa maal cinda alxanafiya annaga shaaficiya maalka waxbaan u naqaanaa maalikiya waxbay u yaqaanaan xanafiyo xanaabilo qaab annagay naga agdhow yihiin shaaficiyada ah warka xanafiyadana u fiican oo hadda casrigan aan joogno waxyaabaha xuquuqulmaaliya la yidhaahday ee kutubta laba qore ee lagu dagaalamayo tacriifka xanafiyada anfacaya alxaquuq alfikriya waxaad keenaysaa aragti baad keen oo niman dhan kula shirkoobaysa niman shirkado ka qaata sheer kule oo commission ka qaata in fikrad ay dhiibeen keliya lagu faa'iiday idan fikradda waxay isu beddelaysaa waa maal hanti wey waa hanti tacriifka shaaficida lilmaal laakiin hanti ma noqonayo marka kullu maa yantafic bihi اlinsaanu fahuwa maalun cinda alxanafiya marka firshanashaat waxay noqonaysaa haddii la isticmaalo la dheebsado oo qoobka laftirkiisu wuxuun lagu qabsado waa maal muttafaqun calayh wa canhu can abi darin mise abi hurayra noo dambeeyey caafan haddaa ina shogo abudar wa canhu can abi hurayrata radi allahu tacaala canh ana rasuul lah sal lay slam qaala suban wuxu uhi laa yamnacu jaarun daris ma diido yuusan diidin laa ymnac nahyi ka dhiga marka aniga way reeban tahay laa ymnac jaarun deris ma diidiyun diidin oo usan u diidin jaarahu ka kale an yaqriza inuu qotonsado ama ku tallaasho ama ku muto khashabatan qori iyo tiir fii jidaarihi derbigiisii derbigii kuu dhisnaay afarta qaybood ahaa in nin miskiinoo deris kula ah ama meeshaa hore wax ku gadanayo ama geeska dalaalamaysto oo wax ku samaysanayo ama kabaha ummadda ugu luujuteeyey wuxuun ka daya uu qor intuu derbigaada ku muto uu teendho ku xidho ama jingad yar saarto yaa loo diidan wey ku yeeli mayso walaalkaana waxbay taraysaa la yamnac jaarun daris yuusan u diidin jaaraw darisiisa kale an yakrisa inuu ku tallaalo khashabahu baa nusakhdu u badan yihiin walidaalika alxaafid cabdilqani bnu saciid alsdi wuxuu odhan jiray jamiicu اruwaati waxay wariyeen khashabatan khashabatan bay wariyeen laakiin xaawiye waxay wariyeen rag la mida khashabahu khashabahu iyo khashabatanna fiqi baa u kala xoog badan yihiin wayna kala dhib badan yihiin an yaqriza inuu tallaalo ku muto khashabatan tiir ama geed ama qori fii jidaarihi derbigiisii uma yaquulu abu hurayra abu hurayra xadiidka markuu sidaa u sheego nabigaan ka maqlay yidhaahdo wuxuu odhan jiray maa li araakum maxaan idiin arkaa canha can الsunnati aw can اlmaqaalati mucridiina kuwa ka jeesa inaad tihiin war weedhi aan idiin sheega nabiga ka soo tabiyey maxaad oga foorarsanaysaa harood garamaraysaan wallaahi allaan ku dhaartay la armiyanna waan ganayaa bihaa sunnadaas ama weedha iyo kelimada bayna aktaafikum bartankiinay garbahiinna ku dhex tuuraaya aktaafku hadda waa kinaaya can dahraani lmuslim dhexdiinaan dhigayaa wey muttafaqun calayh riwaayo marka uu leeyahay abu daawuud yaa ku yimid markuu laa yamnac jaarun jaarahu an yagrisa khashabatan fii jidaarihi baa waxaa ku timid uma nakasuu ru'uusahu way foororsadeen markuu xadiidka sheegay saxaabigii bay foororsadeen faqaala maa li araakum acradtum maxaad u sii jeedsateen waa inigii qaabilo nabigaa yidhi igu hayey ee degelka isiin haye shafka isoo saaree waa idin sida markaan xadiidkan sheegay maxaa isuma jirte xadiidku xadiid culus haddii inay hawshu adagtahay arkaan marka saasay hawshu ku timid riwaayada bukhaari baana caddaysoo ka cad lafdiga hadda imaamku uu keenay inuu lafdigaa keenana ka wanaagsanaa laa yaxilu limri'in muslimin an yamnaca jaarahu an yagrisa khashabaatin fii jidaarihi lafdigaasaa laa yaxilu limri'in muslimin ruux muslima ooma bannaano an yamnaca jaarahu dariskiisa inuu u diido an yaqhrisa inuu ku tallaasho ku qabsado khashabaatin dhowr qori iyo geedo fii jidaadihi derbigiisa riwaayadaasaa ka cad marka macnihiisu intayna u gudbin e, tafsiirka nawowi aan e, e, lafdiga aan eegno ru'ya waxaa la wariyaa khashabahu baa la wariyaa wlam yarwihi ila axaawi buu yidhi ninka xaafid cabdilani ibn saciid alasdi min xufaadi misra khashabahu oo la jamciyo axaawi keligii baa wariya bilidaafati in la aaneeyo khashabka oo loo idaafeeyo ruuxii iska lahaa khashabka iyo derbiga loo aaneeyo iyo waljamci xaggana la jamciyo hal khashab laga dhigina khashabahu la yidhaahdo waru waxaa kaloo la wariya khashabatan baa la wariyaa bitanwiini la kordhabo cala ifraadin weliba hal geed laga dhigo wa qowluhu maa li araakum canha mucridiin wuxuu ka wadaa abu hore yacni can hadihi sunna can hadihi lkalimana way noqon kartaa in can hadihi lkalima la yidhahdana xoogow u roon saxaabada iyo dadkii xadiidka warinaya iyo taabiciintii saasaa u eeda badan maxaad weedhe hadda aanu sheega oga dideen ha la yidhahdo laakiin sunnadii maxaad oga jeedsateen waa hawl yar adag weeye maya Eh, anoo sunada ku dhamaya laga yaaba adiiku inuu aan yar dhibsado culayskiisa iyo waqcigiisa iyo kudhaqankiisa laakiin aanan diidanayn laakiin icraadku waa dhaqan munaafiqiin lagu yaqaano xoogow culus wاladiina kafaruu cama undiruu mucriduun oogow ciraadkaasaan ka yarleexinayna eh, eh, dadka muslimiinta laakiin waa hawl dad badan ay ku fasireennawigeligii maah xadiikan jumhuur ahlcilm waxay ku fasireen oy u qaateen inuu yahay sunno iyo nadbi nahyigan soo aroora laa yamnac laa yaxilu limri'in muslimin waxay ku xambaareen inuu yahay nahyu karaahatin amarkuna uu yahay amru istixbaabin wa nadbin maxaa jira liadila yidhaahdeen wade nahyigu riwaayadan dambe laa yamnac hor haddii laga tago tan dambe laa yaxilu nafyu اlxilli can الshayi waxaa ka laazimaya altaxriim wاlxurma eseed leedihiin waxay idhaahdeen yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuluu amwaalakum baynakum bilbaطili ila an takuuna tijaaratan can taraadi minkum laa darara walaa diraara laa yaxilu maal mri'in muslimi ila can iibin nafsihi ila biiibi nafsihi idan adiladaasaa meesha taa la yidhaahdeen nabigu wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam ruux muslim hantidii ma bannaano isagoon raalli ku ahay meeshadna waxaad leediin wadaadku isagoon kaa idan qaadanin iyo intuu hawlayska soo waxaysto yuu derbigaada alaab gashanaya asagoon waxba i weydiinin ruux muslima maalkii ma bannaanayn biqayri idnihi aayaddu qur-aankaa caddaysay iyo ganacsi wareegayo raalli ka nahay wax kale lama ogolo axaadiistii kale laa darara walaa diraar meesha dhib baa iigu jira shanqadhiisi iyo qowqowdiisaaba nafti ii keeni markuuna nabad baan joogay waagii dambe derbigu inuu culays fuulo iga dumaba laga yaaba hawlo badan baa soo baxaay halkaasay jumhuur ahlcilmi mareen axmed bn xambal iyo abu awr nawowna muslimka wuxuu u tiiriyey sharxu muslim asxaabu lxadii buu u tiiriyey iyo daahiriyo waxay leeyihiin waa waajib in la fuliyo mana diidi kartid haddaad diiddana xaq laguu lahaayo od inkirtay weeye waa laguu garaacayo waa lagaa qaadanaya nahyiguna waa taxriim amarka ku yimid baabkana waa amru wujuub bay taagayihin oo adilada maxaad ka samaynaysaan waxay yidhaahdeen dhowr qaabo idinku jawaabayna kow laa tacaaruda bayna khaasin wa caam adilada hore waa adila caama yidhaahdeen ila an takuuna tijaaratan can taraadin minkum iyo laa yaxilu maalu mru muslim ilaa biiibin can nafsihi iyo howlahaas la darar walaa dirar waa caam weeye waa adilo guud oo qaanuun guud ka hadlaysa xadiidkanna hawl khaasoo bulshada khusayso ka hadlaya oo guryaha khusaysa iyo derbiyada hadal guud iyo hadal goonaana iskama hor yimaadaan waa un la kala goynayaa sidii xisaabta loo kala jaro waa loo kala jari hadalka guudna waa sidiisii waxaan laga daynayaa halkan ka daan baan lena meeshan xadii goonaha ku yimide ka daa waanoo ku ihi kulligo xertan oo dhanba toban shilin c boqol boqol c baan ku idhi markaasaa yaad u taagto waxaana kan ka daa oo sheekhu maxaa jir ka soce ka daa annaga hoos isku aragnay daybaan soo aragnay hawlo badan baa jira aduu ka soco hadalka marka guud waxbaa laga soo reebi karaa taas waxay dhaheen horta naga qabsada midda labaad waxay yidhaahdeen waxaan leenaha waa takhsiisu ulcaami bilqiyaas baan maraynaa derbiga in geed lagu qabsado ama alwaax lagu qabsado waxay la mid tahay biijmaaci salafi saalix derbiga muslimiinta waa la tirsan karaa waan ku kabdhoodi karaa hooskiisaan harsan karaa ana waxba barta hooskaan aan ku sheekaysan karra waan ku tiirsanaynaa dabadaalis baan ka dhiganaynaa marka istinaadki harsiga hadduu badnaa min hayri isti'daan derbi qabsashaduna way bannaantah min hayri isti'daan bijaamici alintifaaci min hayri dararin bay yidhaahdeen kaana waan dheefsannay dhibna kugumaan hayna kana waan dheefsan dhibna kuguma hayno waxay kaloo qiyaas qaateen qisadii dhex martay sayidina cumar iyo daxaaq iyo xamad bin aslama daxaaq baa beertiisii baa dhankaasoo kale ku taallay beertii maxamed maslamo weyn baa dhan sokaysay xagga biyaha iyo kanaalkana xigtay biyihii baa daxaaq ku fogaaday wuxuu damcay intuu kanaal soo jeexo gacan oo beertii uu dhex mariyo dhulkii maxamed in maxamedna uu ku cabbo daxaaqna waagi dambe uu ka cabbo maxamed maslam wuxuu idhi maya gacanka xaggaa marso kadib beertada markaad la simanta soo leexi war haddee waa dhowr boqoloo mitiri laba kilomitr ma jeexi karee niyow halkaan ii dhow aan soo marsado kanaalkun adigu ka cab anoon cabbin ku cab beertu oo markaan cabahataasi ku sii cab adaaba iga dheef badane niyow intaan ii qab mayu cumar bay isula tageen markaa khaliifka ahaa cumar baa wuxu maxamedow nin weynna waa tahay ansaari ah nabiguna ka dardaarmay hawshaan hawl ku qabata waa sidii ninka walaalkaa kanaalkan yarka ah ee halka mitir ka qaadanaya aduguna aad dheebsanayso asna uu u baxsanayo maxaad oogu diidi wuxuu hi cumarow maya soo anu hantida ma lihaa ma ogeli daxaag ama ha oo korkaa ha marsado toobooyinkiis ama iska daayo cumar wuu barbariyey maxamed maslama maya buuri markuu diiday wuxuu hi soo dilaacay meesha dowlad baa ka jirtee amar taagle ma soconaysee soo dilaacsoo dhex mari maxamed muslim wuxuu ihi maya ma marinayso ilaahay baan ku dhaartay wax kale iska daa calooshaadaan marin hayaabu cumar calooshaada meel kaloo la mariya haddii la waayo waxaan marinaya calaa batnika buui cumar baa hawshaa loo keenaa ah, markuu arka cumar inu xaraaqay maxamedbalmarsada waaya intii la dagaalami lahaa wata hawshiin yacni danta idan nacfiga yarka ah ee ruuxa muslimka wax tarayay asagana aan dhibayna buu diiday wuxuu ihi umar meelka haddii la waayo maxaa la marinayaa calooshaada baan marinaynaa tanaa lamidaa la yidhi muslimkii derbiga ku qabsaday waxay la mid tahay kanaalkii beerta taasaaba ka sii daran saxaabadu saasay ugu dhaqantay yaxya almaasini baa asaguna sidoo kale sameeyey taabicigeed garanaysaan idan qolyahaas ra'yigoodaa sax ah ra'yiga asxaabu alxadiid uu yidhi nawowi axmed abu hawr ka mid ay ku tageen ibnu xasin maxaluuba baabayst baab dhan isagoo nagu xumaynaya masalada markaasu maba bannaano ooma diidi kartid waa waajib in loo ogolaado biqayri idnin aaaar badanna wuu keensaday qadiyadda maxay tusaysaa maxaan hadda imaamku u keenay dariska xaqiisu intuu la yahay maxaa lagu yidhi yaan derbi qoryo ku qabsan oo jinkad ku qabsan oo haddaan doono intaan laba derbisaddex derbi soo dhisto yaan ku dhihe niyo tobanaan derbigiisa afraad ku dhista ma haye kaada inuu derbi ah hadda marka nidaamkii biyomareenka iyo hawlihii hawadii iyo hawlahaan dhib ka imanaynin dadisku marka xuquuq badan buu leeyahay ilaa shareecada oy tidhi derbigaada hadduu qoryo iyo alwaxi ku qabsanay ooma diidi karti wa canhu can abi hurata radi allahu tacaala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ninkii rumeeyey alle iyo maalinka qiyaamo waa usuul اliimaan usuul اliimaan saddex bay ahaayeen aliimaanu biاllah وbiاlyowm اlآkhir وbiاlrusul saddexdaa weeye usuululiimaan oo dhan intaas ku dul wareegaan caqaa'id waxa la yidhaahdo o dhan waa saddexda asal bay u laabtaan saddexda asal baa laga sheegay aliimaanu birusul waxaa soo gelaya malaa'igti baa ku jirta kutubti baa ku jirta rusul maxaa loo soo dhiibaa kutub aliimaanu birusul ambiyadii rusushii malaa'igtii suxuftii kutubtii lagu soo dejiyo dhan baa ku jira aakhare marka la sheego maalinkay naftu kaa baxdo ilaa adduunku laga rogahayo oo qiyaamo laga tegahayo oo janno iyo naar loo kala dareerahayo ilaa naciimkii aakharo iyo balaayadii jahannamo oo dhan baa waxaa soo hosgelayaan waa bilyowmi alaakhir allahna maxaa soo galay wax walba xagga rabbi ka yimid sifaadkiisii asmaadiisii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu mudnaa tawxiid rubiya oo loo yaqaano ficlu rabbi la yidhaahdo iyo ficlu lcibaad oo loo yaqaano tawxiid luluhiya la yidhahdo alasmaa wasifaat wax ka baxay ma jiro man kaana yuuminu biاllaahi walyowmi اlaakhir haddii ilaahay iyo yowm alaakhir la sheegay rususha awey rusushu waa ka hadlahaya axadka hadlayadna la waayo man kaana yuminu bilah soo rasuulki ma ah saddexdii aslulimaanbu way sheegan yihiin man kaana yuminu biاllaahi walyowmi اlaakhir ninkii rumeeya alla iyo maalinka qiyaamo falaa yu'dii jaarahu dariskiisa yuusan dhibin haddaad alliii aakhara rumaysa wey dariskaada ha dhibin nin allah ka cabsanaya aakharana u teela dhigahaya ayaa dariska xaqiisa iska ilaasha wman kaana yuuminu biاllahi wاlyowmi اlaakhiri falyukrim dayfahu ninka allihi aakhra rumaysanna ha karaameeyo ha maamuuso martidiisa falyukrim ha karaameeyo ha sooraam laguma dhigin karaamaa la rabaa maamuus wanaaji waxa u wanaagsanad siin karto maalinka u horaysa habeenka u horreeya maalinka u horreeya waa lagaa rabaa in loo iyo booshada aad u qasaysa carruurta lama rabo waad wixii aad heli kartee adoon aad isu dhibaynin baad ku tuuraysaa wixii intaa ka dambeeya reerku ka yahay kama naasi laa ba's hasmartayni soo dhowow booshadaanay baad nala cunaysa laakiin habeenku u horrey maalinku u inaad xoogow isjafjaftaa la rabaa falyukrim ha karaameeyo ha wanaajiyo ha maamuso dayfahu martidiisa waman kaana yuuminu biاllaahi walyowmi اlaakhiri falyaqul khayran ninka allihii aakhira rumaysan khayr ha ku hadlo aw liyaskud ama ha iska iyo inuu iska aamuso wax udhexeeya ma jiro salafku waxay yidhaahdeen markaad damacda inaad hadasho ila iraadaa horaynaysee camalqalbi baa horreeye markaad doonto inaad hadasho oo dibnahabaad kala qaado ay kugu soo dhacdo ka fikir waxaad ku hadli doonto ma khayrba mise waa shar ma shay bannaanba mise ma bannaano hadalkaad waa kuu xisaabsanaado ma khayrba ma sharba hadduu khayr yahay ku hadal hadduu shar yahayna haka gaabso bal markuu khayr yahay baa la rabaa khayrkan asaga ah niy ma u haysta inaad ku hadasho alla dartii ma kaa tahay niyaa la iska hadalawshu ma aha waa inaad soo isdaba dhigto oo baashu alla dartii kaa noqoto waagida marka sidqiga ikhlaaskaad baranaysaa oo kudabica kuu noqonaya aw liyaskut ama iska aamuso tan dambaa musiibo ah waagi hore annagu adduunku qumaano waxaan soo gaadhnay Eh, ninka e, aamusan ee afka gaabanan hadlin la ammaano hadda darooriyanka sida ciidan dab la saaray ayaa raganimo dadnimo ah ninka aamusanoo uba lacaayo uba caayan yahayba bal haddaad maalinka tira war bal iska yargaabsoo inaad wardido iyo inaad dam isilaali waxaa lu dhihi maanta maxaa kaa khaldan waa lagu fiirinba maanta maxaa si kaa miyaadan seexanin yaa kaa xanaajin maanta ma hadlaysid indhan baad taba dhigaysaa waba lagu qodqodi laguma ogolo maxogu istareesaa jira maxaa kugu soo kordhay reerkii maa dhibki maxaa la soo sheeg yacnii innagoo dhan waxay noqotay dhaqankeennu in la daldalmo aamuskan wuxuu noqday inuu dhib soo kordha mooy aan la aamusin saa darteed baa la iskula yaabahayaa dhallinyaradu iyo talaabatuulcilmigu naftoodu waa inay baraan inay aamusaan ka aamusaan xumaha xataa waxaan bannaanayn ha ku hadlin maxaad ka faa'iidi waxaan ajirba lagaaga qorayn buuggu muxuu kaaga buuxin ha ku mashquulin malaga ha daalinin aduguna ha isdhibaataynin naftaada bar carabkan iyo dibnahan inay kontaroolaadaan oo waxa ka soo bixi kuu xisaabsan yahay oo inta eraya maanta aad sheegtay xataa aad garanayso kii xumaana aad ka toobadkeento kii samaana ilahay ku xamdido adoo keligaa ah, ha laysbaro dabeecada waagi hore xerta waa la beri jiray kutub hawshaas ka hadashaa loo akhriyi jiray sheekha marka wuxuu ku tarbin jiray ardada ninkuu ku arkay inuu yar hadlayo sheekay gooni baa loogu yeedhi jiray waa la xisaabtami jiray maqaxe adoo shaah ku la arko waxaa weeye maalinka xertaa iska saari jiray wadaad hadda sheekoosh marka iigu dambaysa joogay ayaa ardaygu ku arko maqaaxi asagoo shah ka cabahaya waxaa weeye waxaad mooddaa inuu dembi weyn galay ahaa wula xisaabtami maalmo dhan buu kula hadlay wanaad asturaato wuxuu odhan jiray maqaaxyaha shaahooda iyo cuntadoodu sun wey waa sun ninkii badsadana waxbama barta mana aflaxu odhan jiray muxuuse u aflaxayna wuxuu miskiin baa mari ishaa ku dhici cuntadu way sumaysan tahayba masaakiintii baa maqaxida marhaya ma iibsan karaan ma gadan karaan loogu yeedhi maayo kaale qaliya lama laha raashinka marka maantoo la karanay hortooda lagu dallacaye sunuuntooda ay sankooda baabi'isay iyo shaahi wixii dhan baad adugu fidsan bakeeri marka uu nin dhex fadhiyo baad la qiba miskiin baaba dhex fadhiya warba uma haysid il kugu dhufan fahmadaa kaa tegi haddee nin ku jira miyaa fahmaysan nin baa ku dhex ama islaam baa ku dhex fadhida marka waa halis dalabadu iyo ardadu iyo niman xurmo leh oo afgaaban oo sida gashaantida u xushooday ahaan jireen hadda indhahay kaala soo baxaaya dabad ka badbaado wey ina kala soo baxba baroole marka bal dabeecaddana ruuxu inuu aamuso hadalkiisa miisaamo ha la isbaro naftan ha la xakameeyo وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره allay aakhira axadkii rumeeya dariskiisa ha u xisaan falo dariskiisa ha wanaajisto ha ka dadaalo waman kaana yuminu biاllahi walyowmi اlaakhir falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo ha wanaajiyo in ruuxa muslimkaa la marti sooree safarka ah ee socotada ah haddii miyi la joogo waa waajib biijmac اlmuslimiin musaafirka martida ah haddii miyi la jooga ee inugu soo dhaca in la marti sooro waa waajib biijmac muslimiin haddaanu marti soori weynoon ka seexanana xaqiisii inuu naga qaato wuu u bannaan tahay axaadiis baa ku timid markay kala seexdaan haddaad tabar kala weydo martigalkaadii ka qaado iskaga tag qabka maqashintu u dhaco waxar kala baxa ama nayl bannaanka ha ku mijisto ama orgi hala baxo ama alla carar ceesaan aysan ka ayn raashiin qaydhin hadduu helo ha qaato waa hadduu si la difan ku qaadan karo haddii laisku fahmana waxaa u bannaa inuu ku dagaalamo waa jihaad fii sabiili illaahi wuu ku dagaalamaya tooraduu la soo warigi wuxuu dhi anaa iskale haddaad diidan inuu ku dilaa u bannaan nabigu wuxuu idhi ninkaa in loo hiliy waa waajib war maxay isku hayaan xalaan martiyow iga seexday waa in loo soo gurmado xabad meesha ka bilaabatay yaa lagu jihaadhayaa bakhaylkii ka seexday walaalkiisii muslimkaa ka seexday nabigu mucad yaruu rabaa in lagu dagaalamo wuxuu diidan yahay suubanu alayh salaat wasalaam dhaqanxumada baahaysa dhaqanxumada baahaysa waxay dhaheen soomaali waxay waxayna badeen waxayna badeen waxaa nooga daree waxayna bareen inaad barato martika seexadka iyo dhaqanxumada iyo gunnimadu nabigu diidan yahay alayh salaat wasalaam markii la maqlo hebel hebel oo waa dhoweed wadaad ka seexday baa si budh loogu waday lagu laf bixiyey marti laga seexan maayo idab baa la yeelanayaa waa la kala dambaynaya islaan isku hiilinayo walaalaa la noqonaya ya aha oo oh, b a c haye biyaha meel baa loo wada lagu siin maayo waad waa hawl culus hawsha iyadaa arrin dhacday shee cali oday qaraabo yihiinna nin ka saxib wuu dili jiray sheeh cabdulahi weydiiy ah, waa la yaqaanaa ali sheeh cabdulahi oday qaraabo yihiinna ninkii ka seexda wuu dili jiray waagii dambe caan buu ka noqday meel la joogay marka wax dhaqanxudaasuu nabigu diidan yahay wax yaroo waxaa jira aan dhig loo daadinna asaalatan laakiin marka la fiiriyo maalka dambe aayatiinka dambe eeqada xun iyo eelka xunuu shaygu reebayo ayaa hadda laga dhimanaya intaasuu suban u jeeda calayh salaat wasalaam magaalo la joogo waa laisku khilaafay martidu magaalo waajibbaa in la sooro mise magaalo waxay leedahay hoteellay leedahayoo albergooyin baa la helayaa maqaaxiyaa la helayaayo ninku markuu magaalo sahadiisa ha ku soo talagala la is imaam shaafici wuxuu leeyay miyi magaalo waa isku mid martida waa in la sooro hadduu asagu inaga xishoodo uu hoteelihiisa iska dago biilkiisa la baxo ragannimo laakiin hadduu dha nairobi marti idii ahay lama agmari karo waa in la qaadoo la kaxeeyo guryaha la geyo martida sooro shaafic asagu wuxuu leey naska ma kala qaadin marti waa marti ama magaalo ha joogto ama miyi ha joogto ama miyigu asagu waa masalatu ijmac wman kaana yuminu biاllahi wاlyowm اlaakhiri falyaqul khayran khayr ha ku hadlo dibniisa ha ka soo baxeen aw liyaskut ama ha iska aamuso waxaan khayr ka ahay rawaahu muslim baa wey bihada lafd warawa lbukhaariyu bacda bukhaari muslim baa lafdigan hadda aanu sheegno ku wariyu imaamku yidhi bukhaarina barhkii buu wariyaa xadiidka barhkii kulligii alfaadda kulligeed ma sheego وcan caaisha radi allahu tacaala canha qaalad hooyadan waxay tidhi qultu ya rasuul allah waxaan rasuulka ilaahayow ina lii jaarayni laba daris baan leeahay yaa laba dhinac iga ah midigii bidix bay u jeedda hooyadeed fa ilaa ayihimaa uhdi midkoodee baan wixii yareen helo u hadiyeyaan ku bilaabaa keen ku bilaabayaa wey waa ii siman yihiin midigtana kubaa iga degan bidixna midbaa iga degan wax yar baan damcay inaan siiyo mana wada gaadho keen siinaya nabigu wuxuu uhi ilaa aqrabihimaa minka baaban ilaa aqrabihimaa kooda dhow baad siinaysaa minka xaggaada baaban xagga albaabka gurigooda hadduu kuu siman yahay oo mid walba isku inkuu jiraan ama ay kala fog yihiin midka albaabkiisu albaabkaada hayaad siinaysa kaasaad ku bilaabaysa maxaa yeelay albaabka labada albaab mar hadday isku dhow yihiin waa layska warqabaa waxaa gelaya meeshan hadday markaad neefka soo waday markaad soo adeegaysay alaabta meesha ka sii gelaysay baa la arkahaya dariska marka albaabkiisu kuu dhow yahay warkaadu hayaa waxa gurigeeda ka baxa soo galu ka warqabaa laftirkaha hadduu dhib ku qabsado oor yaa tolaya jida muslimiina ruux u horrey kuusoo gurmada waa asaga dhib iyo dheefba marka asagaa kuu dhow marka waa inaad adugu ixsaankaadii ad asaga ku bilowdo marka xadiidkan rawaahu albuhaari baa wariyey alhadiyatu laysat biwaajiba wاtartiibu laysa biwaajibin biاlijmac لأن الفرع bay dhaheen usuuliyiin laa yaqوى calى أصlihi alfarcu laa yakunu أqوى min أصlihi maxaa meesha nabigu inoo sheegay caaisha waxay tii nabi allow hadiyada yaan ku bilaabayaa deriska kugu albaab dhow in deriska wax loo hadiyey ma waajib bay ahayd maya waajib ma ahayd in la kala tartiibiyana oo midka kugu albaab dhow lagu bilaabo midka albaab fogna lagu xijiyo aydna waajib maaha kii albaab dhowaabaa ka tegi kartaa oo ka kala siin kartaa laakiin sida afdalka ee khayrka badan waa midka kugu sokeeya ayaa u wixii wanaag aad bixinaysa asaga ku bilowdo laakiin haddaad hawl kale aad tixgelinayso kaa u baahan yahay ama kaa yarfog uu waa mudnaan goonaa la siin karaa muhiimaddu waxaa weeye hadyaduna waajib ma aha farca lagu dhisay tartiib tartiib mxuu ahaa aljiiraan fi اlhadaayana waajib maaha liأnna alfarca laa yakunu aqوى min asli alqaacida اlusuuliya waana sax wey waxaa kaloo ku jira xadiidka taqdiimu اlcilmi cala اlcamali oo baabkii bukhaari baabu alcilmu qabla alcamalidi wey inaad wax barataad rab intaadan aad iska bilaabin adoon garanaynin wixii iska bilow lama ogolo hooyadan maxay ka hadashay inay waxadiyeyso oo dariskii wax siiso waa camal iyo ku dhaqan wey maxaa ka horeeya baro ogow say ku u kala xaq yihiin say u kala mudan yihiin alcilmu qabla alcamali lianna man camila bilaa cilmi waa maxay dembi baa looga qorayaa slku waxay ku ijmaaceen oo shaafici soo fi risaala oo abu xamid alhazali soo guuriye fi ixyaa'ihi oo qaraaf soo guuriyo oo ibn kaiir soo guuriye oo ibn jaar alxambali soo guurshay aar taajiduna subki aar min cashar min aima soo guuriyeyna inay culimadu ku ijmaaceen ruuxa muslimkaa tallaabo ma qaadi karo uusan ogayn xukumkeeda waxaadan ogayn xukumkiisa ma samayn kartid shaygaad ku hadlayso weedha kaa soo bixi waa ogtan waxaan ma kuu bannaa mise kuma hawl baad inaad qabato maanta ganacsi baad bilaabi hawl baad samay ma kuu bannaan meel baa rabtaa inaad degto ama aaddo waa inaad isweydiiso ruuxa muslimka waa addoon allaweyna iska leh allaweyna sharci buu soo dejiyey uu raba inaad ku dhaqantood qaaddo iskama samayn kartid wixii maskaxdaada ku soo dhacay iskama samayn kartid waa in shay walba aad ogaato xukumkiisa ma bannaan yahay ma bannaano ma waajibba ma sunna aad ogaato intaadan ku dhaqaaqin fal haddaad samayso adoon xukumkiisa ogaani dembi baa lagaga qorayaa walow asabta alxaqa shay adoon xukumkiisa garanin baad iskaga dhaqaaqday ilaahay baa kuugu toosiyey oo waa shay fiican baa lagu yidhi markaad samayse kadib dembi baa lagaaga qorayaa limaada hmm? laa tuqadimu bayna yaday illahi warasuli baad ku dhacday ilaahay iyo rasuulkiisi baad gacan dhaaftay kacaankii baad dhaaftay idabdaraad la timid asiibidda xaqaada asiibta laguguma haysta waxa lagu haystaa anshuxumada nin baa laga sheegay hamba ma doonayna maxaan doonay hannaan baan doonay buu ninkii laga seexday mar dambe xoogow hambaa iyo caano badan iyo masago badan loo soo riixay wuxuu hi cuni maayo anugu wuxuu idhi hannaan baan doonhaye hamba ma doon anugu hambaan u aqaano hunguri ooma aqaano sheekhee maamadaha iga hadlaynin han hannaan baa la rabaa qaab iyo qorshe wax yar in yaroo xandhaa in yaroo amarka bashaa iyo shah dhagabala haddii laguu keeno oo laguu sheekeeyo laguu cudurdaarto lagu hasaawiyo waasawaasabaad iska noqonba shahay dhagabalkaha wuxuu kuu noqonaya mid sonkor laga buuxshay koronkortu waxay kuu noqon beriis la dallacay ruuxu qalbigu kuu muujiyey ma laakiin haddii raashin fiican lagu siiyo laguu surixa inuu sii jiro indhahaas daba dhigaayo halkaa kuu wuu kugu istaag qoryuu noqonaya geedo masaabiir buu noqonaya وعن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب صاحب وحا خير بدن صاحبيو عند الله إله أكتي تعالى كرايا خيرهم كأقوى ناس لصاحب صاحب كيس صاحب إيا الرفيق وحا أقوى ناكسن نينك صاحبك أرون قول hadduu dhibaatoo la dhibaatoodo wanaagga la wadaaga ka warqaba bidhaanku saaxiib lama rabo bidhaanku saaxiib baa jira ku tegi mahayo kaama warqabo ku soo raadin mahayo wanaag iyo khayr kula wadaagi maayo maalinka meesmaasha allah iska warran saaxiib buu ku leeya xaggeed ugu ogeyn ka maxaa la yidhahdaa bidhaanku saaxiibu markuu ku arkun baad saaxiibbatihi waa mashkila taasoo kale khayruhum lisaaxibi waa ninka saaxiibkii ogu roon ee ka warqaba wa khayru ljiiraan deris waxaa ugu khayr badan oo ugu wanaagsan cind allahi ilahay agtii khayruhum lijaarihi midka deriskiisa ugu wanaagsan ninka deriskiisu ka mahad sheegto ee uu ka abaala sheegto ee u ammaana ilaahay ugu jecel yahay saaxiibna rabbi wuxuu ugu jecel yahay ninka saaxiibkii ka warqaba ee agtiisa waxtara dhibka la wadaaga rawaahu tirmidi baa wariyey idan maxalushaahidku waa wkhayrjiiraani wey raw tirmid adika wariye waqaala xadiiun xasan waa xadii xasana siduu sheegay axmed baa soo saaray sidoo kale cabd bn xumayd bukhaari fi ladab mufrad baynu ku maray ibn khusayma ibn xibbaan iyo hayrkood waa xadii saxib allah subxana wa tacala clam